tuso makaanba ha tuso laakiin hadduusan nasbisanayn darfu makaan lama yihah shardi waxaa marka darfu makaan lagu magacaaba ko isim makaan tusa ah waa inuu yahay shardi kalena maxaa ah waa inuu nabisan yahay waa inuu nasbisan yahay bitaqdiiri fii bitaqdiiri macnaa fii fii macnaheedoo lasoo qadarana uu ku nasbisan yahay waxaa la rabaa shay ku dhex dhacay in laga fahmo shay ku dhex dhacay makaankaas dhexdiisa shay ku dhacay waa in laga fahmo oo saas lagu nasbiyey wadaalika tusaalihii naxwu amaama horay weeye wa khalfa gadaal weeye wa horay weeye wa waraa'a gadaal weeye wa fawqa kor weeye wa taxta hoos weeye wa cinda agta weeye waizaaa ku-aadkiisa weeye waxidaaa ku-aadkiisa shaygaas meesha ku aadan weeye wa tilqaa'a ku-aadkiisa weeye wasama halkaas weye makaanka fog a lagu ishaaraa wahunaa halkan weye waa makaanka dhawaa lagu ishaaraa wahunaa halkan iyo wamaa shbaha daalika intaas iyo waxa shabaha weeye intaas iyo waxa shabaha labiyo toban ayuu sheegay oo magac oo dhammaan darfu makaana oo dhammaan darf makaan ah maxamed uxudiin cabdulxamiid ayaa noo sharxaa wuxuu idhi waaqulu waxaan leeyahay qad carabta waxaad ka soo garatay fii ma baabkii sabaqa hormaray darfa zamaani darfuzamaan baabkii hormaray darfuzamaanaad ku soo barat haddaad darfuzamaan fahantay darfu makaanna waa ka fudud yahay insha allah waaqulu waxaan leeyahay qad carabta waad soo garatay fii ma baabkii sabaqa hormaray darfa zamaani darfu zamaan ayaad ku soo garatay iyo waanahu darfu zamaan yanqasimu inuu u qaybsamo ilaa qismayni laba qaybood muqtasin mid laydhaha muqtas iyo wa mubhamin mid laydhaha mubham labadaas inuu u qaybsamo darfu zamaanka aad soo baratay wa carafta waxaad kaloo soo garatay anna kula waaxidin mid kastoo minhumaa muqtas iyo mubham ka mid ah yajuusu inuu bannaan yahay nasbuhu la kordhigidiisa calىa anahu mafcuulu fiihi inuu yahay lagu kor dhigo waxaad kaloo soo ogaatay labada qaybood oo uu u qaybsamo darfu zamaan labada mid walba darfu zamaannimo in lagu nasbi karo ah, taasna waad soo ogaatay waclam hadda ogow haddaad intaad soo ogaatay waclam ogow hunaa halkan oo darfu makaankaa ana ah. darfa almakaani darfulmakaan cibaaratun ka warramid weeye can ilismi ism laga warramo darfu makaan markaad maqasho waxaa laga waramaya waa ism horta ficilna laga warami ma ficil laga warami ma xarafna laga warami ma ee haddaad maqasho darfu makaan waa cibaaratun can اlismi ismaa laga warama isimkaasoo addaali tusa cala almakaani waa ism makaan tusa ism kale laga warrami ma ism daato kale tusa iyo wax kale tusa laga warrami ma ism makaan ayaa laga warrama marka darfu makaan lagu leeyahy isimkaasoo almansuubi la nasbiyey waa inuu mansuub yahay mid majruura laga warrami maaha mid marfuucana laga warrami maaha haddii darfu makaan lagu yidhi waxaa laga warramaa waa isim koow waa mansuub labo makaanuu tusaa waa saddex makaan mid tusaa weeye u fiirso haddana waa maxay bilafdi lafdigaa lagu nasbiyey lafdiga addaali tusaa calى macnaa macnaha alwaaqici dhacay fiihi isimka dhexdiisa waxaana caamil u ah oo nasbiyey isimkaas darfmakaankaa lafdiga tusaya macnaha isimkaas dhexdiisa ku dhacay ah, kaasaa lagu nasbiye oo caamil u ah bilafdiyaa lagu nasbiyey oo caamil u ah lafdiga addaali tusa calalmacnaa macnaha macnaha alwaaqici dhacay fiihi isimkaas dhexdiisa bimulaaxadati macnaa fii fii macnaheed ayadoo la milicsana waxaa la fiirinaa fii macnaheedii fiidii addaalati tusi jirtay cala dafiyati weelnimada shay shay ku dhex jira fiidii tusi jirtay taasaa macnaheedii la milicsana marka waa inuu isim yahay waa inuu makaan tuso waa inuu nasbisan yahay waa in caamilka nasbiyey uu yahay caamilka tusaya macnaha isimkaas dhexdiisa ku dhacay haddaad tidhaahdo jalastu waxaan fadhiistay amaama اustaad shiiqii hortiisaan fadhiistay iiriya amaama waa isim makaanu tusaa makaankaa shiiqa ka horeeyu tusaa waa nasbisanye waxaa lagu nasbiyey lafdiga tusayo macnaha amaamadan makaankan dhexdiisa ku dhacay makaankan dhexdiis maxaa ku dhacay juluus fadhiyaa ku dhacay jalastu jalasadaasa caamil u ah marka jalasadaasa caamil u ah ilaa iyadaa tusayda macnaha ku dhex dhacay makaanka dhexdiisa maxaa ka dhacay ficilka ka dhacay waa maxay juluus sidaas wa huwa darfu makaan ayda noqoshee yanqasimu wuxuu u qaybsamaya ilaa qismayni laba qaybood laba u qaybsamaa sidii darfu zamaan laba ugu qaybsamay darfu makaana laba u qaybsamaa muqtasin mid la yidhaha muqtas waa mubhamin mid la yidhaha mubham fahuwa muqtaska maa ism weeye low isimka suuratun suuro ay u sugnaatay iyo wa xuduudun xuduud xuduudoo maxsuuratun la koobay waa isim tusaya makaan xasrisanoo kooban oo meeshuu ka bilowdo iyo meeshuu ku dhammaado iyo xajku leegyaha la yaqaan kaasaa la idhahdaa muqtas ah. waa isim tusaya makaan xadaysan oo dhinac walba ka xadaysan oo la yaqaano meeshuu ka bilowday iyo meeshuu ku dhammaaday kaasa waxaa la idhaha muqtas ama almuqtasu muqtas fa huwa muqtas maa isin weeye lahu u sugnaatay suuratun suurad suuraddaasoo suuratun suuradde iyo wa xuduudun xuduud xuduudoo maxsuuratun la koobay wadaalikaasu milu daari oo kale wey walmasjid oo kale wey walxadiiqati beerti walbustaani aseentadii aseentad aseendadii dhammaan firi haddii la idhaha daar guri gurigu xuduud kooban wey meeshuu ka bilo meeshuu ku dhamaado intuu mitir yahay waa la yaqaan masjida dilera waa sidoo kale xadiiqada beerta waa noocaas oo kale beerta weyn aseembada waa noocaas oo kale dhammaantood waa dhul wada xagaysan dersiga laguma dhex sheekaysto ee waa la dhegaysta ama waa la iska taga waamalmubhamu mubhamka mubham miyaad rabtaa fa huwa mubhamku maa ism weeye laysa lahu suuratun aysan suurad u sugnaan isman isagu suurad lahayn weeye suurad aan lahayn walaa xuduudun xuduudna aysan u sugnaan xuduudoo maxsuuratun la koobay waxaa la yidhaahdaa mubham waa isim tusaya makaan aan xadaysnayn ah, makaan aan xadaysnaynoo meeluu ka bilowda iyo meeshuu ku dhammaada xag la yaqaan ma ah, ma la yaqaano ma la yaqaano xagka uu ku dhammaado lama yaqaan wadaalika tusaalihii milu waraa'a oo kale wey waraa'a hadda adaan tidhaahdo jalastu waxaan fadhiistay waraa'a shaykhi waraa'ada meeshay ka bilowda tugaa la yaqaan lakin meel ku dhamaata cid taqaana male haddaa dhabarka laga bilaabo ilaa dhulku meeshu ku dhamaado waa waraa a meel ay ku dhamaata lama yaqan soo ma jeedid amaama sheekh aad tidhi amaama amaama haddaad tidhaahdo meeshaas un hortiisa ka bilow ilaa dhulku meeshu ku dhamaado waa waraa waa amaama sheekh marka xad male xad male xad kooban sida gurigii o kale masjidkii o kale maaha ma leh kaasaa la yidhahda mubham aan lahayn suurad oo xadaysan kaasaa la yidhaahdaa walaa yajuusu ma banaana an yunsaba in lagu nasbiyo calaa anahu calaa annahu isimkaasu mafcuulu fiihi inuu yahay mafcuulu fiihinimo in lagu nasbiyaa ma banaana min haadayni اlqismayni labadan qaybood xaaluu ka mid yahay ila aani midka labaad maahan labadan qaybood mubham iyo muqtaso maahan labadooda mafcuul fiihinimo waxaa lagu nasbi karaa mubham midka muqtaskaa laguma nasbi karo ma dhihi kartid jalastu almasjida ah, jalastu almasjida masjidku waa xadaysanya soo maha waa muqtas khalaas ma lagu nasbi karo jaarmajruur aad gelinaya fi lmasjidi aad leedahay jalastu fi lmasjidi ah. midka muqtaskaa oo makaanka xadaysan ah darfu makaannimo laguma nasbiyo kaa lagu nasbiyaa darfu midka mubhamkaa oo aan xadaysnin fawqa fawq haddaad tira madaxa ka bilow ilaa haddii meel ku dhamaado intaqaana madaxaad cirka catamadigi cirkoo laga korayo meesha uu ka bilowday la garay laakiin meelu ku dhamaado adigu sheeg yemiin haddaad tidhaahdo gacantaana laga bilaabaa midigta laakiin ilaa halkee ilaa dhulka meeshu ku dhamaado waa yemiin xad male marka kuwaas aan xadka lahayn oo mubhamkaa makaanadaasaa darfu makaannimo lagu nasbiya kuwaasaa darfu makaannimo lagu nasbi karaa ee kuwa xadaysan oo mukhtaskaa darfu makaannimo laguma nasbi karo fi a iska gelshayo wax lamid ah xaraf jaaraa la geliya walaa yajuusu ma banaana an yunsaba in lagu nasbiyo calaa annahu mafcuulu fiihi inuu yahay min haadayni اlqismayni labadan qaybood xaggooda xaalu ka ahaaday ila taani midka labaad maahane wa huwa midka labaad almubhamu waa mubhamka ama alwalu midka horeeya wa huwa almuqtasu waa muqtaskee fayajibu waxaa waajiba jaru lahoos dhigidiisa bixarfi jarin xaraf jar lagu hoos dhigo xarafkoo xaraf macnihii la rabay tusaa in lagu hoos dhiga waajiba oo haddaad darafnimo rabto shay shay ku dhex jira fii aa faa'iidayn jirtay fii soo qabso ku hoos dhig dakaltu fi lmasjidi dakaltu lmasjida ma jirto carabima masjidku waa cadaysay marka xaraf ku jir oo tusaya darafnimadii dakaltu fi lmasjidi waa inaad xaraf qaadataa xaraf ayaad ku jere fayajibu waxaa waajiba jaruhu jarulmuqtasi kan muqtaska in lagu jaro bixarfi jarin xarfu jar xarafkoo yadulu tusaa cala muraadi naxw ictakaftu waan itikaafay fi masjidi sooma rabin darafnimo fiida faaidayda fii soo qaado masjidka ah, dhexdiisaan ku itikaafay masjidka dhexdiisa wazurtu caliyan caliyan soo booqday fii daarihi gurigiisa dhexdiisaan kusoo ba daartu marta waa xadiisanta ah, ma dhihi kartid اctakaftu almasjida waxaa lagu leeyahy masjidku waa muqtas xuduuduu leeyahy laguma nasbiyo darfu makaannimo haddaad tidhaahdo zurtu caliyan daarahu waxaa lagu leeyahay daarta waa muqtas xuduuday leedahay kooban soo maaha darfu makaannimo laguma nasbiyo marka waa inaad tidhaahdaa اctakaftu fi lmasjidi wazurtu caliyan caliyan siyaartay fii daarihyan ku siyaartay dheh اctakaftu ficlan wafaacil في المسجد jاr وmجrور متacalqاn باتakفa زurtu فiعل وفاaعل عalيا مفعuل bه في daar jاr وmجrور متacalqاn bزاr daar مضاف لh ضمير متصل مبني عaلى الkسر في محل jrin raabta waa فhm aan ka wada waa فhm وqad أkr المؤلف kitaabka hoobtay ee gabangaba jooga kaan فahmayn زurtu عalيا في daarihina hadda halkan lagumaba فahمsiin karo soo mal soma jeed waqad dakara mualifu mualifku wuxuu sheegay min alalfaadi alfaadi xaal ay ka mid yihiin alfaada adaalati tusayda cala almakaani alaaata cashara lafdi labiiyo toban lafdi alaaata cashara lafdan saddex iyo toban lafdi sheg oo saddex iyo toban miyuu sheegay amaama khalfa qudaama waraa'a fowqa taxta cinda izaa'a xidaa'a tilqaa'a ama huna waa labiiyo toban soo maaha ha labiiyo toban wey meeshaa inuu iska fiiriyo wey ya ma nusqooyinkaa iskhilaafsan saddex toban miya amaama khalfa ya maya maya matniga matnigaan rabaa ya matniga soo labiyo toban maha matnigu waa labiyo toban ah shiikhu sheega waa matniga shiika iskale marka matnigu waa labiyo toban mualifka uu kuu sheega waa matniga shiika iskale waxaan hadlayaa waa mashaarixii soo maa ah, marka labiyo tobana meesha noogu taalo labiyo toban a ah, meesha noogu taalo waqad dakara اmualifu mualifku wuxuu sheegay min alalfaadi xaalay ka mid yihiin alfaada adaalati tusayda cala almakaani alaaata cashar inoo sheegine labiyo toban noo sheegay ah, lafdan min lafdi alawalu amaama wey naxw jalastu waan fadhiistay amaama alustaadi ustaadka hortiisaan fadhiistay mu'adaban xaal aan ahay midkii la edbiyey jalastu ficlu wa faacilu amaama mafcuul fiihi mansuub calى darfiyati اmakaniya mafcuul fiihi iyo darfkan isku meesha mansuub calى darfiyati اmakaniya وcalaamaةu naصbi fadcaة ظaahiraة fi akiri وdarf mutacaliq bjalasa amaama mudaaf alstaadi mudaaf ilayh majruur وcalaamaةu jari kasraة ظaahiraة fi akiri muadaban xaalu min faacili jalasa taadaa laga xaalayna mansuub وcalaamaةu naصbi fadcaة ظaahiraة fi akiri maxalshaahid waxay tahay amaama amaama horta ism waa o shardigaas waa laga hela makaanna waa tuse labo mansuubna waa tahay saddex waxaana lagu nasbiyey lafdi tusaya macnaha ku dhex dhacay amaamada makaankan waxaa ku dhex dhacay lafdiga tusaya waa jalas fadhiyaa ku dhex dhacay aani ka labayaa khalfa wey nawo saara almushaatu dadkii lugaynaya waa socdeen khalfa arukbaani ah, kuwii gaadiidka saarnaa gadaalkooda saara almushaatu dadkii lugaynaya waa socdeen khalfa arukbaani kuwii gaadiidka saarnaa gadaalkooda saara ficlmaadi mabniin cala fatxi laa maxal lahu min alcraabi almushaatu faacilu saara marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratu fii akhiri khalfa wey macnusheedku halka khalfa mafcuulu fiihi mansuub cala darfiyati اlmakaniya wa calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akhiri wa darfu mutacaliq bisaara khalfa mudaaf arukbaani mudaaf ilay majhuul wa calaamatu jari kasratu aahiraة fi akhiri marka hadda khalfa waa ism makaanna waa tuseen mansuubna waaye waxaana lagu nasbiyey lafdiga tusaya macnaha makaankan ku dhex dhacay khalfada makaankan dambe dhexdiisa maxaa ku dhacay socdaa ku dhacay saara marka caamil oho nasbina E ku tacaluja ahaali qudaama naxwu masha shurdiyu askarigii wuxuu socday qudaama alamiiri amiirkii uu waardiyanayo hortiisuu socday masha shurdiyu askarigii wuu socday kii booliska askarigo dhamaan waxaad tidhahdaa kii booliska wuu socday qudaama alamiiri amiirka hortiisuu socday amiirka hortiisa ayuu socday mashaa ficlu maadin mabniyu calaa fatxati muqadarati cala alifi manca min duhuri atacaduf ashurdiyu faacilu mashaa marfuucu calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi qudaama mafcuul fiihi mansuub calى darfiyati اmakaniyaةi وcalaamaةu naصbi fatxaة daahiraة fi akhirihi qudaama mudaaf horta darfka tacaluji wa darfu mutacaliq bimashaad qudaama mudaaf alamiri mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasraة daahiraة fi akhirihi maalshaahidku waa qudaamadaas qudaama waa ism makaanu tusa waa nasbisan waxaa lagu nasbiyey lafdiga tusaya macnaha makaankan ku dhex dhacay qudaamada maxaa ku dhex dhacay mashiga mashaadaas subxaana araabic waraa wey naxwu waqafa almusalluuna dadkii tukanayay waa istaageen bacdun gabalkooda istaagay ka bedelo waraa'a bacdin gabalka kale gadaalkooda waqafa waa istaageen almusalluuna dadkii tukanaayey bacdun gabalkoodu waxay istaageen waraa'a bacdin gabalka kale gadaalkooda waqafa ficlu maadi mabnin cala fatxi lah maxal lah min alcraab المصلوuن فاaعل وقف مرفوع وعلاaمة رفع الواaو نياaبة عن الضم لأنه جمع المذكر sالم ma naba في xرف من حرك ونuن عوض عن التنوين في الاسم المفرد بعضهم ka bdlo بعض bdل من المصلوuن وبdل البعض من الكل وبdل المرفوع مرفوع وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آkره بعض مضاaف wlha damiir mتصل mbni calى dm في maحل jr mضاaf ilayh wlmim calaamaة jamci dku waraadaas w maal waraa mafcuul fiihi manصuub calى ضرفiyaة الmakaniya وcalaamaةu نصbi فatxaة ظaahiraة في akiri وضرف متacaliq bwqف waraa mضاaf bacdi mضاaf ilayh majrوr وcalaamaةu jri kasraة ظaahiraة في akiri alkhaamis fوqa wey naxw jalastu waan fariistay fوqa اkursiyi kursiga korkiisa jalastu ficlu wa faacilun fawqa mafcuulu fiihi mansuubun calaa darfiyati makaniya wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aqil wadafun mutacaliqun bijalaas fawqa mudaaf alkursiyi mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi aqili maclushahidku waa fawqadaas waa isim makaanu tusa waa mansuub waxaa nasbiyey lafdiga tusaya waxa fawqada dhexdeeda ku dhacay waa juluuskeeda jalasa ayaa ku camal falay marka asaadis taxta wey naxwo waqafa alqidu bisadi ama mukulaashi wuxuu istaagay taxta almaa'idati miiskii cuntadu saarnaa hoostiisa maaida waxaa la dhaha miiska cuntadu saaranta haddaan cunta saarnayn maaid lama yihah maaid lama yihah cuntadana maaide lama yihahdo maxaa maaide la yidhaha miis cunta saaranta marka miiskii cuntadu saareed hoosteeduu soo istaagay bisadi waqafa ficlu maadi mabniin cala fatxi laa maxala lahu min alcraab alqidu faacil waqafa marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akiri taxta darfu makaanin mansuuban cala darfiyati اmakaniya wacalaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi akiri wadarfu mutacaliq biwaqafa taxta mudaaf almaa'idati mudaaf ilay majhuul wacalaamatu jari kasraة daahiraة fi akiri halfaadku waa taxt asaabic cinda wey naxw limuxamadin muxamed waxaa u sugnaaday manzilatun darajo cinda alustaadi shiikh agteedu darajo ugu sugnaaday limuxamadin muxamed waxaa u sugnaatay manzilatun darajo cinda alustaadi shiikha agtiisa ayay mansiladaas ugu sugnaatay ah, halkaasay ugu sugnaatay ama waxaa tidha manziladaaso cinda alustaadi ustaadka agtiisa ahaatay oo noocaas maxaa qaacidaa la qaataa horta jumlo ma la yaqaan qof jumlo yaqaana manugu jira jumlo maxaa la yidhaah ha jumlo ay ninkan waa qowa jumlo sheeg jumlo xaa la yidhaha mid kamida sheeg jumlo waxaasaa la yidhaha aan kaa raba haye jumlo xaa la yidhaha maxaa kaloo jumlo la yidhaha juml waa kaasa jumlo waxaa la idhaha ficil iyo faacil ama mubtadiya qabar ama se ficil iyo naab faacil ama se kaana iyo ismkeeda qabarkeeda jumlo saas in loo sheegaan rabaa jumlo waa saasa ficil iyo faacil waa jumlo ficil iyo naab faacil waa jumlo mubtadiya qabar waa jumlo kaana iyo ismkeedii qabarkeed waa jumlo ina ismkeedii qabarkeed waa jumlo jumlo waa taasa horta shibul jumlo waxay yaqaanaa talowma lagu jira haye jaarmajruur iyo darf wey waa kaasaa shibljumlana marka hadda maxaan naqaanaa jumlo iyo shibljumlo qaacidaa jirta marka qaacidada hadday noo soco kartaa waxaa la yidhaha aljumalu wa ljumali bacda anakiraati sifaatun wa bacda almacaarifi axwaalun a la yidhaahdaa waxaa la yidhaha aljumalu jumlooyinka wa shibhu ljumali iyo maxaa la dhaha bacda nakiraati sifaatu nakira hadday ka daba maraan waa la sifeeya wa bacda almacaarifi axwaalu hadday macrifo ka daba maraanna waa la xaleeya maxaa nidhi aljumalu wa shibhu اljumali bacda nakiraati sifaatu wa bacda almacaarifi axwaalu jumlooyinka iyo shibhuljumlada haddii waxa ka horeeya nakiro yihiin waa la sifeeya haddii waxa ka horeeya macrifo yihiinna waa la xaaleeya waa qaacido muhiim ah. sursuur badana looga gudbaa macnaha meelo badanoo ciriiryaha looga gudbaa waa qaacido muhiima ah. waxaa la dhahdaa aljumalu wa shibhu bacda nakiraati صifaatu wa bacda almacaarifi qaacidadii sheegnayna inaan tabiiqinaa la rabaa dhaqan gelin hadda maxalushaahidka halkan wey iba igula soo dhacday manzilatun horta ma macrifa mise waa nakiro nakiro wey cinda a ka dambayda ma jumla mise waa shibuljumla waa shibuljumla khalaas qaacidadii ku daba aljumalu wa shibuljumla waa shibuljumle soo maahan bacda nakiraati sifaat nakir hadday ka horreyd waa laga sifeeya ka sifee لمحمدin محمد waxaa u sugnaatay منزلة darajo darajadaasoo cinda اlstaadi sheika agtiisa ahaatay ka sife لمحمدin محمد waxaa u sugnaatay منزلة darajo منزiladaasoo cinda اlstaadi sheika agtiisa ahaatay لمحمدin allah mxarfu jari محمدin isم majruur bالlah وعلاaمة jر كسرة ظاaهرة في آkره الjاaر والمجrور متacلقاaن بخبر متqدم محdوف وuجوبا تقديرhu كائنة bرka كائنة مؤنث ka dhig إلا مبتdha مؤنث مبتdha مؤنثa soo socda منزلة مبتدأ مؤخر مرفوع بالابتداء وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آkره عnda ظرف مكان مaلشاaدku عnd cinda darfu makaanin mansuubun cala darfiyati makaniya waxaad kaloo dhigi kartaa cinda mafcuulu fiihi mansuubun cala darfiyati makaniya wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akirih wa darfu mutacaliq bصifaةi maxduufaةi wujuuba taqdiiruhu kaainat kaainatun صifatu manzila mansiladaasa laga sifayna صifo wey wa darfu mutacaliq bصifaةi maxduufaةi wujuuba taqdiiruhu kaainatun mansilado kaainatun ahaatay cinda اstaadi cinda mdaaf alstaadi mdaaf ilay majruur calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri marka cindadaas waa darfu makaan maxaa yeelay waa isi makaan tusa waa nasbisan yahay waxaa lagu nasbiyey lafdi tusaya bimacnaa fi ayaa lagu nasbiyey amin amin maw maw saara waa socday maca sulaymaana sulaymaan la jirkiisa waxaa socday akuuhu walaalkiisa saara waxaa socday maca sulaymaana sulaymaan la jirkiisa waxaa socday akuuhu walaalkiisaa socday hmm. walaalkiis ayaa socday walaalkiisaa socday waaya walaalkiisaa socday saara ficl maadi mabniy al fatxi laa maxala lahu min alcraabi maca darfu makaani maca mafcuulu fiihi waa isku maca mafcuulu fiihi mansuubun calaa darfiyati lmakaaniyati وcalaamaة naصbi فatxaة ظaahiraة في akhirih وظarف mutacaliq bsaara saara ku taaluji saara ku tacaluji maca mdaaf sulaymaana mdaaf ilayh majruur wacalaamatu jarihi fatxatu daahiraة fi akhirih niyaabatan an kasr wacalaamatu jarihi fatxatu daahiraة fi akhirih niyaabatan can اlkasr لأnnahu ism laa yansarif wاlmaanicu lahu min aصrfi alcalamiyatu maca ziyaadaة اأlf والnuun akuu faacilu saara marfuuc wacalaamatu rafci alwaaw niyaabatan can اdmn لأnnahu min aasmaaء الخمس ma naba في xarفn xarك aquu mضاaf ilaa damiir mتصil mبniy calى dmi في maحal jri mضاaf ilayh maxalshaahidku waa macdaas ataasi miaalka oo sagaaleeya izaaa wey izaaa naxwo lanaa waxaa noo sugnaaday daarun guri izaa niili daartaasoo daartaasoo izaaa niili webiga niil la yidhaah ku-aadkiisa aatay daartaasoo webiga niil meesha ku aadan ahaatay hmm, webiga niil ayay ku aadanta daartu waay waxaan soo niri qaacidaa jirta aljumalu wa shibhu اljumali bacda nakiraati صifaat wa bacda almacaarif axwaalu daarun ma nakira mise waa macrif waa nakiro waxaa ka gadaal maray shibhuljumla oo ah zaadaas darf makaankaas waa ka sifaynayna marka ka xaaraymayna waa ka sifaynayna waxaan leenahay lanaa annaga waxaa noo sugnaaday daarun guri daartaasoo إزاaء niili webiga niil ku aadkiisa ahaatay webiga niil daar ku aadan wey lnaa allam xarfu jarin naa damiir mutaصil mabniy calى sukuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bkhabarin mutaqadimin maxduufin wujuban taqdiiru kaainatun daaruna muanas ah kaainatun de abarka marka daarun mubtadon muaharun marfuuqu bilibtidaa wa calaamatu raci damatun daahiratun fi akiri izaa mafcuulu fiihi mansuubun calaa darfiyati اlmakaaniya wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratun fi akiri wa darfun mutacaliqun bisifatin maxduufatin wujuuban taqdiiruhu kaainatun kaainatun taasaa caamilahoo nasbiday izaa إزاء مضاaف النيل مضاaف إليه مجهول وعلاaمة jر كسرة ظاaهرة في akhر الcاشر حdاء نحو jalasa akii walaalkay wuxuu fadhiistay xidaaa akiika walaalkaa meesha ku aadan jalasa akii walaalkay wuxuu fadhiistay xidaaa akiika walaalkaa meelsha ku aadan oo garabkiisa kursiga walaalkaa fadhiyo kursigaas kursiga ku aadan walaalkayna fadhiistay kursigaas kursiga ku aadan uu walaalkayna fadhiistay waay jalasa ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraabi akii faacilu jalasa marfuucu wacalaamatu rafcihi damatu muqadaratun calaa maa qabla yaa ilmutakalimi manaca min duhura ishtaqa lmaxali bixarakati lmunaasaba akii mudaaf wayaa lmutakalimi damiiru mutasil mabniyun cala sukuuni fi maxali jari mudaaf ileyh xidaa mafcuul fiihi mansuub calى darfiyati makaniya wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri wa darfu mutacaliq bjalasa iska tacalud xidaa mudaaf akii mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari alyaa niyaabata can اkasra lأnnahu min alasmaaء الhamsa ma naba fi xarfan xaraka akii mudaaf wlkaafu damiir mutaصil mabniy calى اfatxi fi maxali jari mudaaf ilayhi alxaadi cashar miaalka koob iyo tobneeyo tilqaa wey naxwu jalasa akii walaalkay wuxuu fadhiistay tilqaa'a daari akiika walaalkaa daartiisa meesha ku aadan jalasa akii walaalkay wuxuu fadhiistay tilqaa'a daari akiika walaalkaa gurigiisa meesha ku aadan jalasa ficlmaadi mabniin cala fatxi laa maxal lahu min alcraaq وcلاaمة رفع dmة مqdرة عlى ma qبla ya المتklmi mنca min ظهوrha اشhتغال محل بحaركة المنaaصبة أkي مضاaف ya المتklmi ضمير متصل مبني على سكن في محل jر مضاaف إليه تلقاء مفعل فيه منصوب على ظرفية المكانية وعلاaمة نصب فرحة ظاaهرة في آkره وظرف متعلق بجلس تلقاء مضاaف dاr مضاaف إليه مجrور وعلاaمة jر كسرة ظاaهرة في آkره daari mdaaf aqi mdaaf ilayh majruur wacalaamatu jari alya niyaabaa can kasr lnahu min aasmaa amsa ma na xarfan adag aqi haddana mudaaf walkaafi mudaaf ilayh ah mabniin al fatx fi maal jarka meeqa isku sii idaafas ahaani cashar sama wey sama makaanka foga lagu ishaara wadalika mihaalkii naxwu qowli naxwu qowli اlaahi waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaa wuu sareeyaa waslafnaa waa soo dhowaynuu ilaahay yidhi uma makaankaas alaakhariina kuwii kalean ku soo dhowaynay waslafnaa waa soo dhowaynay uu ilaahay yidhi uma makaankaas alaakhariina kuwii kalean ku soo dhowaynay waslafnaa alwaaw calaa xasabi maa qablahaa wixii ka horreeyey qadarkooday ku socotaa aslafnaa ficlun ama aa soo hartay ama ama waana ismu ishaara waana darfu makaan ama ismu ishaaratin yushaaru bihi lilmakaani اbaciid mabniyu calى اfatxi fi maxali nasbin calى darfiyati اmakaniya waana ismu ishaara waana darfu makaan makaana lagu ishaaraa marka waxaad tidhahdaa ama ismu ishaaratin yushaaru lilmakaani اbaciid makaan fog ishaara مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية الآخرين مفعول به أسلف أسلف ذا مفعول كدي وي ومفعول به الآخرين منصوب وعلامة نصب الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتح لأنه جمع المذكر سالم ما نظر فيه حرف من الحركة ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد الثالث عشر هنا نحوه jalasa muxamadun maxamed wuxuu fariistay hunaa halkan makaanka dhow a lagu ishaara hunaada laxdatan ilbiriqsiyu fariistay laxdatan su-aal adag yaa ka jawaabaya su-aal adag weeye marka qof walbo gacanta iska taaga waay gees ah. ilaahay ma xiro fulay wax ma jawaabo bal yariiskaanaan ku fiirayno aad u fiirso marka misaalkaan fiiri aan ku dhawaaqay jalasa muxamadun jalasa waa ficil maadi muxamadunna waa faacilkeedii hunaana waa darfu makaanka iyo ujeeddada dhammeedoo la miisaalinayey laxdatan ilbiriqsiyaan fadhiistay laxdatan waa macay allah yubarfik allah ku barakeey qalbigaaga allaha nuuriyo diinka allaha kugu sugo min aimati lmuttaqiin allah kaa mid laxdatan waa darfu zamaan darsigii shalayaan kusoo qaadan ardada gobol hadii la weydiiyo kaanahum lam yasmau abad kaanahum lam yasmauu qadu weligood inaysa maqlinaad mood wuxuu le laxda laxda laxda ule allahu akbar waayo wixii hore maskaxda hadday kugu jiraana wax lagugu dari karo hadii wixina maskaxda ka bixiyo oo sii daydo wax kaloo lagu daraa macno yeela maayaan kaanahum lam yasmauu qadu waayahay jalasa muxamadun jalasa ficlu maadin mabniin cala fatxi laa maxala lahu min alcraab muxamadun faacilu jalasa marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirihi huna ismu ishaaratin waa ismu ishaara ismu ishaaratin yushaaru bihi lilmakaani اlqariib makaanka dhow a lagu ishaaraa mabniin cala sukuuni fi maxali nasbin cala darfiyati اlmakaaniya laxdatan mafcuul fiihi mansuub calى darfiyati zamaniya waa darfu zaman isagu wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri wa darfu mutacaliqu bijalasa saddex iyo tobankan lafdi miya darfu zamaan maya waxaan rabaa darfu makaan darfu makaan ma saddex iyo tobankan lafdiya maya saddexda tusaala loogu talagalay saddex iyo tobanka tusaala loogu talagalay labiyo tobankii matniga mid lagugu siyaadiyey ee waa badan yihiin wixii lamidoo dhan saas ku soco adu wuxuu ku yidhi wa milu haadihi alfaadi alfaadan waxaa la mid ah kullu maa lafdi dhammaantiis dalla tusay calaa makaanin makaan makaankoo mubhamin qarsoon wadalika miaalkii naxwi yamiinin washimaalin oo kaleba wey daat alyamiin iyo daat shimaal oo kale wey ymiin himaal daat lyamiin daat shimaal waaasnodaf makaan al yamiin hadii lu yidha kuu ka bilowdaa gacantan midigta halkuu ku dhamaada meel uu ku dhamaada lama ya annagu ma naqaan ula jeedna lama yaqaan markaan lena annagu ma naqaan ula jeedno ee ilahay uu yaqaan inuusan ilahay oqon lama arko annagaa ka hadlayna aqoontayda ee ilaah wax uusan ogeyn lama arko allahu subxaanaه wa taعala aclam slى اllah وsلام وbaaرك عlى نabiyina mحamed